والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط العاشر من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام الزاهد أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaanu ka bilaabmayaa xadiidka boqol ayuu ka bilaabmayaa aakhirkiisa xadiidka abi hurayra yuu ahaa uu leeyahay almuminu almu'min اlqawiyu khayr وaxabu ilى اllahi min almu'min الضaciifi wfي kuli khayr اxris calىa ma ynfacuka wastacin bاllahi wla tacjiz wain asaabaka shayء falaa taqul low أnii facaltu kada kana kada wakada walakin qul qadara اllah wma shaءa facal ina low tftaxu camal shayطaan xadiidka akhirkiisaan joognay wuxuu leeya wain asaabaka shay-un hadduu wax kugu dhaco waxan odaan aad karhanaysaay oo dhibaatii kugu dhacdo falaa taqul anii facaltu kada kana kada wa kada haddaad saa iyo saa yeeli saa iyo saasay noqon lahayd hadhihin laakiin marka hore waa sii dadaashaa wax alla waxaad maslaxadaada u malaynaysaba adu aad qabsataa marka kolka arrintii aad aakhirkeeda ogaataiyo natiijadeeda oo dadaalkaagii inuu wax tari waayo aada ogaato kolkaa hadhihi maxaahay ha haddaan saya saa yeeli lahaa saya saasay noqon lahayd walaakin qul waxaad sa dhahdaa qadara allahu wamaa shaa afcal allaa qadaray wuxuu doonuuna sameeyaa sidaan allah ii qadaray dheh laakiin kolka hore wuxuu alla ii qadaray un baan helayaayo waxba anugu samaysan maayo hadhihin koorta dambese u hogaansan qadarka alle marka qadarka allah isagoo horta horeba la rumaysan yahay goorta loo hoggaansamo ee la ogaanayaa waxa alla uu qadarayay wxuu kale la kala ogaanayaa waa kolkay dhacdadu dhacdo fa ina low kelimada low ihi haddiidu taftaxu camala shaytaan camalka shayطaanka ay furtaa oo yacni qadarka alle ood u hoggaansami weydi iyo sabir la-aan iyo waxaasay kuu keenaysaa haddii haddii ha dhihin xadiidkana waxaa weeyaan rawaahu muslim الsaaبع عnه رضي الله عنه يعني عن أbي هريرة نفسه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal xujiبت الناar bالشhهوات وxujiبت الجنة بالمكاره متفق عlيه xujiبت waxaa lagu xayndaabay oo lagu hareereeyey الnaaru naarta waxaa lagu hareereeyey bالشhهوaaتi waxyaalaha naftu jeceshahay yani waxaa ka sokeeya oo lagu galaa oo loo sii maraa waxyaalaha naftu ay jeceshahay maalka iyo zinada iyo beenta iyo rishwada iyo waxyaalahaas noocaasa ayaa naarta ka sokeeya oo naarta qofkii waxyaalaha jeela unbaa gala waxujibat aljanna jannadana waxaa lagu xijaabay lagu xayndaabo lagu hareereeyey oo lagu weegaaray bilmakaarihi waxyaalahay naftu karhanaysa ee necbaysanayso oo nafta oo shahawaadkeedii laga xirmaaniyo soomka iyo salaada iyo zakada iyo jihaadka iyo waxyaalahaas ayaa lagu galaa mutafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslim xufat badal xujubad xujubad bedelkeeda ayay iyadu waxay ahayd halkay riwaayada hore xujubad ka ahayd iyo iyadu waxay riwaayada muslim dhegaysay xufad waana isla macno wa huwa bimacnaahu xufadkaasu xujoodun buu la macno yahay ay baynahu wa baynahaa hada alxijaab faidaa facalahu dakalahaa macnuhu waxaa weeyaan qofka iyo naarta ama jannada xijaabkaasaa u dhexeeya markuu xijaabkaas sameeya buu mid walbaba xijaabkeeda hadduu usii maro ayuu gelayaa athaaminu can abi cabdillaah xudayfata bni اlyamaani radia allahu canhuma alyamaan oo xudayfe aabihiisa صaxaabi buu ahaa shahiid ahoo mushaada uxud kamid ahe radia allahu canhu mushaada lkhandaq ayaan u jeeda <clears throat> radia allahu canhu waxa weeye magaciisa waxaa la dhihi jiray suxayl xusayl ibni jaabir ayaa la dhihi jiray radia allahu canhu qaala صlaytu maca الnabiyi salى اllahu عalayhi walihi wasalam laata leyla ah, rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam yaa la tukaday habeen habeen salaatuleilkiisuu iska tukan jiray ayuu lasoo kulmay oo markaasuu ku xidhay marka taasoo kalena uma diidi jirin nebigu sala allahu alayhi waali wasalam qofkii intuu la kulmo oo la tukada ma aan u diidi jirin waa u ogolaan jiray laakiin in jamaaco weyn dadku ay ku soo xidhaan gaar ahaan kolkay ramadaanka tahay iyo waa nacbaayo waa u diidi jirayoo waa kii ka baqi jiray in lagu farad yeelo faftataxa albaqara wuxuu bilowday baqaruu bilowday suuratulbaqara buu bilaabay faqultu waxaan is-idhi yarkacu cinda almi-a boqolka aayadood aayadda boqolaad markuu gaadhu rukuuci doonaa huma madaa waa socday oo waa dhaafay faqultu markaasaan waxaan yidhi yusallii biha fii rakca fii rakca yani fii salaa salaad buu ku tukan doonaayo iyadu salaad u kala goyn doona labadeeda ragcadoodoo nuska markuu joogu rukuuci doonaa nuska dambana ragcadda kaleu ku tukan doonaa saasaan is idhi famadaa waa socday oo waa dhaafay faqultu waxaan is idhi yarkacu biha iyadu ku rukuuci doonaa iyadu hal ragca ku tukan doonaa baan is idhi uma اftataxa الnisaa haddana wuxuu bilowday suuratu nisaa buu bilowday kolkuu iyadii dhameeyey intuu ka booday suuratu ali cimraan faqara'ha waa aqriyey uma اftataxa ala cimraan ali cimraan ba haddana bilowday intuu kusoo noqday faqara'ha waa aqriyay saddexdaa suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer buu aqriyey yaqra-u weliba waa aqriyayay mutarasilan isagoo tartiibsanaya kaadsanaya tartiib buu aqriyayey idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabax weliba dikri buu ku dhex wadayoo markuu soo maro aayad oo subxaanalaysi iyo ay ku jirto intuu joogsadaa buu subxaana subxaanallaysan jiray waidaa mara bisu'aalin sa'al meel oo khayr iyo wanaag iyo janno iyo wax alle la weydiistay ihi meeshay ku jiraan markuu soo marana intuu istaagaa buu alla weydiisan jiray waidaa mara bitacawudin tacawad wax laga cawdubilaysto oo cadaab iyo naar iyo ciqaab iyo waxyaalahaas markuu soo marana intuu joogsadaa buu alle ka magangeli jiray oo ka cawdubilaysan jiray saasuu ku waday uma rakaca markaasuu rukuucay fajacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaaho subxaana rabbi alcaظiim inuu yidhaaho ku celeliyo ku celeliyo fakaana rukuucuhu rukuucdiisii waxay ahayd naxwa min qiyaamihi taagnidiisa wax ku dhow taagnidii saddexdaa suuradood uu ku eh, aqriyey in ku dhow yuu rukuucsanaa uma qaala samica allahu liman xamidahu rabbana laka alxamdu yani rukuucdii buu ka toosay ثuma qaama qiyaama طawiila wuxuu taagnaa taagni dheer ictidaalkii yani qariiban oo u dhow mima rakaca intii uu rukuucsanaa ku dhodhow ثuma sajada hadana waa sujuuday faqaala markaasuu wuxuu yidhi subxaana rabbi alأclىa oo iyadana ku celcelinayey fakana sujuuduhu qariiba min qiyaamihi sujuudiisii waxay ku dhoweyd taagnidiisii bay ku dhoweyd rawaahu muslim labadaa ragcadood ayuu sidaa u tukaday nebigu sala allahu calayhi waali wasalam marka labada saddex suuradood u dhaadheerayd buu ku aqriyey oo marka la fiiriyana ilaa lix juz iyo dheeraad ayay isku noqonayaan qur-aankii marka waxaa weeyaan waxay noqonayaan qur-aanka oo loo qaybiyey shan meelood loo qaybiyey meel ka mida taqriiban bay noqonayaan halkaa labada ragcadood halkaa ragcadood ku aqriyey halkaa ragcadood buu ku aqriyey tii kalen hadduu intaasoo kale ku aqriyo marka intay la ekaanayso waa la qiyaasi karaa inuu salaad aada iyo aada u dheer ay ahayd marka mujaahadada noocaas oo kale baa layidhaaha cibaadada la badiyo ee qur-aan aqriska iyo sujuudda iyo rukuucda iyo la dheeriya nooca sidaasoo kale ah baa layidhaha marka waxaa xadiidkan kada laga garanayaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam cibaadadiisu nooca ay ahayd salaatuleelkiisu sida u dheerayd amaa salaadiisa kale dadka uu tujinayo saa umayna dheereenoo dadka ugu danayn jiray alayhi salaatu wassalaam marka uu keligii u tukanayese rabbigii buu la munaajoodi jiray munaajoodka rabbi buu ku macaansan jiray oo ku raaxaysan jiray oo sidaasuu qur-aanka u aqrin jiray waxaan xadiidka ka fahmaynaa oo kale saxaabada ridwaan ullahi calayhim aqoonta dheer ee qur-aanka ay u lahaayeen oo ay kala yaqaaneen aayad walbaba xataa lambarkeeda ay yaqaaneen leanna xudayfa radiallahu canhu wuxuu garanayay aayadda kala ahayd iyo aayadda boqolka ahayd iyo suurat lbaqara waxaa weeye laba boqol iyo siddeetan iyo lix aayadood weeyaan marka aayad walbaba midda ay tahay ayuu garanayay waxaa kaloo laga fahmaya qur-aanka marka la aqriyayo suuradaha tartiibkan ay musxafka ugu qoran yihiin in loo aqriyayo inayn waxba waajib ayna ahayn oo cagsu tartiibna loo aqriyi karo leanno eh, nabigu sala allau aleyh waali wasalam laba suuradoodan isku xigin ayuu isku xuji siiyey ti udhexaysana marka goortii dambeeyey ugu dambeysiiyey sidaasuu ku wadayo nabigu sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alf wa mia hamsa wa sabciin أبي عن بن مسعوud رضي الله عنه qال صلyت mع النبي صلى الله عليه ولي وسلم الليلة habeen baan la tukaday nebiga slى الlه عليه وسلم sidii xudayfe oo kale u isna habeen la soo kulmay uu salaةuleilkiisa u tukanayay markaasuu ku xidhay faأطاala القiyaama taagnidii buu dheereeyey xatىa hamamtu بأmrin suu ilaa aan kaga hamiyey arrin xun arrin xun qalbiga kusoo dhacday qiila waxaa la yidhi ibnu mascuud la weydiiyey wamaa hamamta bihi oo maxaad ku hamiday qaala hamamtu an ajlisa waadacah waxaan ku hamiyay inaan iska fadhiisto oo aan ka tago isagoo iska tukanayo aan ka goosto ibnu mascuud baa marka xamili kari waayey oo la wadi kari waayey ilaa ay naftiisa ugaga sheekaysay inuu ka goosto rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo tukanaya uu ka goosto iska fadhiiso ibnu mascuudna radia allahu canhu nebiga caleyh salaatu wasalaam wuu ka da'yaraa in door ah buu ka da'yaraa marka ibnu mascuudkaasoo sida uga da'yar haddii uu xamili kari waayey marka waxaa macnaheed waxaa laga fahmaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam quwadda iyo nashaadka alla uu siiyey iyo siduu salaadiisa u dheeray sidii tii muxuu ahayey xudayfe qisadiisi oo kale yuu isagu muuna tafsiilinine yuu ka warramaya inay salaadiisu dheeray xadiidkuna waxaa mutafaq caleyh isna wuxuu ku soo laaban doonaa raqam alf wa mia arbaca wa sabciin marka yani labadantada xadiid hadda isku xigta iyagoo sidaa cagsigeeda isugu xiga ayay soo noqon doonaan in sha allah alcaashiru can anasin radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalama qaal yatbacu lmayta halaatha maydka waxaa sii raaca marka qabrigiisa loo sii wado saddex shay baa sii raaca ahluhu wa maaluhu ciddiisii iyo maalkiisii iyo camalkiisii saddexdaasaas raacda fa yarjucu ithnaani wayabqaa waaxid laba waa soo noqonayaan kolkii godka lagu hubsado ee cidlada uga soo tegayaan midna waa ku hadhayaa ee godkaasuu la gelayaa yarjicu ahluhu wa maaluhu ciddiisii dadkiisii iyo maalkiisii way soo noqonayaanoo xarig yarra looga soo tegi maayo baaldi yar koob yar badiil waxba looga soo tegi maayo wa yabqى camaluhu camalkiisiina waa ku hadhayaa mutafaq عalayhi isna wuxuu kusoo noqon doonaa raqم arbacmiya wa waaxid wa sitiin walahu shaahid xasn can النucman bni bashir radي allahu canhu cinda alxaakim kada waxaa wariyey anas baa wariyey waana صaxiix wuxuuna leeyahay kula macno o nucmaan ibn bashir oo xaakim ka warinaya ba isna yuu leeyahay <clears throat> alxaadi cashar can ibni mascuudi radi allahu canhu qala qala nabiyu salى allahu alayhi waalih wasalam aljannatu aqrabu ilى axadikum min shiraaki naclih wاnnaaru mihlu dalik naarta jannada ayaa midkiin walbaba uga dhow kabtiisa suunkeeda suunka kabtu ay ku yeelan tahay ee cagta dhabarkeeda qabta kaasaa la yidhaahaa ee shiraak la yidhaahaa wannaaru midlu dalika naartuna waa sida oo kale qof walbaba marka janno iyo naar buu mid walbaba qarka u saaran yahay miduu geli doonana isma garanayo isagu marka waxaa waajib ku ah inuu midna ka cararo aada uga cararo ka fogaado midna uu aada ugu ordo oo xaggeeda u cararo oo u dhowaado oo aada camalka u badsado xadiidku waa rawaahu الbukhaariy wuxuuna kusoo noqon doonaa raqم arbacumiya wa hamsa وarbaciin الثاني عشر عن أبي qays ربيcة بن كعب الأسلمي khاdم رasuuل اللahi صلى الله عليه وaلiه وسلم و min أهli الصفة أهli صفyana ka mid ahaa khاadimkii nabigana صلى الله عليه وaلي وسلم ahaa ahlu sufiyana ka mid ah ridwaan ullahi calayhim ahlu sufuhuna waxay ahaayeen sida uu xadiid abu hurayra uu sheegi doonaayo uu ka hadli doono eh, fuqaraa'u lmuhaajiriin eh, yay ahaayeen oo aan dad iyo duunyo toona aan lahayn oo meel daash ahoo masjidka hortiisa ah eh, oo xujurada rasuulka calayh isalaatu wasalaam ku dhowo ilal aana calaamadaysan oo loo yaqaano sufadii inay tahay rawdada rasuulka alayh salatu slam gadaal ka dambaysa halkaas hoy u tahay dadkaasay ahaayeen ahlu sufa marka dadkaasuu ka mid ahaa qaala kuntu abitu maca rasuuli llahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alla salى اllahu alayh wali wasalam ayaan la beryi jiray fa aatiihi waxaan u keeni jiray biwadu'ihi biyaha uu ku weyse qaadanayo iyo waxaajatihi dantiisa kabaha iyo wixii cadayga iyo waxaasuu u diyaarin jiray fa qaala markaasu wuxu uhi salnii wax weydiiso caadadiisa waxaa ka mid ahayd ummadiisana uu faray qofkii wax u tara inuu u abaalgudo marka ninkaasuu khidmadii u khidmaynayay ayuu doonay inuu abaalgudo markaasuu yidhi waxay weydiiso faqultu as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa rafiiqidaada jannada aan kugula rafiiqo inaan jannada rafiiq kuugu noqdaan ku weydiisanayaa faqaala markaasuu ninkaas himo caali u lahaayo wax adduunyihii waxba toona maanu weydiisanine jannuu weydiistay faqaala markaasu wuxuu yidhi awa awagayru dalik mise waxa waxaan ahayn makaasaad i weydiisanaysaa mise wax kale faqultu huwa daaka maya waa kaasun waxaan ku weydiisanayaayo waa kaasun wax kale kuma weydiisanayo qaala markaasu wuxuu yidhi faacinnii calaa nafsik naftaada igu taageer bikasrati sujuudi sujuudda inaad badiso igu taageer yani waan waan yeelaya waa kuu shafaaco qaadayaaye adiguna itaageero si aad ahal ugu noqoto darajadaa weyn cibaadada iyo sujuudda badso rawahu muslim hadda halkan kada marka waxa nabigu ulajeedadu baabkan halkuu munaasibka ugu yahay waxa weeyaan rasuulku sala alla alay slm ninkaas wuxuu faray inuu camalka badiyo gaar ahaan sujuudda inuu badiyo buu amray marka mujaahadada taas weeyaan macnaheedu waxaase halkan kada isweydiin leh si xunna in loo fahmo laga yaaba oo dadka qaarkood ay si xunbaba u adeegsadaan ee dhahaya alla waxaan ahayn baa la beryi karaayo awliyadii iyo ambiyadii la beryi karaa xadiidkan kada ninkaas la yidhaaho rabiicat ibni kacbi radia allahu canhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiistay jannuu weydiistay jannadana marka alla mooyaane wax kale oo awood u lahoo bixin karaa ma jiro sidee bay marka ku noqonaysaa waxa weeyaan wuxuu weydiistay nebiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa shafaacu weydiistay inuu alle u baryo ayuu weydiistay taana waxaa tusinaysa riwaayatu axmed lihada alxadiid axmed ibni xambal radi allahu canhu riwaayadu xadiidkan ku wariyey yaa tusinaysa oo waxay ahayd lafdigo axmed baa wuxuu ahaa as'aluka an tashfaca lii yowma alqiyaama inaad maalinta qiyaamaha ii shafaaca qaado ayaan ku weydiisanayaa marka wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiistay waxay ahayd inuu u shafaaco qaado alla u barya bay ahayd eh, mxuu xadiidkaasuna waa xadiid saxiixa ah isaguna oo waxaa saxiix yeelay asheykh eh, muqbil ilwaadici fi asaxiixi اlmusnad ku saxiix yeelay kaas isagana marka yani arrintaas saa u sharxaya alxadiidu eh, athalith cashar can abi cabdillahi wayuqal abu cabdiraxman thawban thawban ibni bujdud mawla rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi walihi wasalam qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam yaqulu calayka bikahrati الsujuud ogow oo ku dadaal sujuudda badinteeda fa innaka adigu lan tasjuda lilahi sajda alle uma sujuudaysid hal sujuud oo keliyana uma sujuudaysid ilaa haddii aada u sujuuddase rafacaka allahu biha daraja alla darajuu ku dallacsiiyaa wa xata canka biha khatii'a wuuna dembina waa kaagaga riday halkii sujuuda ba darajana waa lagu dallacsiinayaa dembina waa lagaa tuurayaaye muxuu ahay ku dadaal sujuudda badnideeda ku dadaal rawahu muslim الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بصر الأسلمي رضي الله عنه قال qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam khayru nnaasi dadka waxaa ugu khayr badan man taala cumruhu waxasuna camaluhu qofku cumrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado marka cumri dheer iyo camal dheer isku darsaday camal badan iyo cumri dheer isku darsay qofkaasa dadka ugu khayr badan waxaana ugu shar badan marka cagsigiisa oo qofku cumrigiisu dheeraado camalkiisuna xumaado ilaan midkaasu in alle intu cumrigiisu uu sii dheeraadaba kuwan hadduu camalkiisu wanaagsan yahay daraja unba u socota muxuu ahaa kii kale ee isagana dembi unbaa u socda sidaa daraaddeed ba waa kaynu soo marray xadiidkii nebigu sal lla alay slam uu dadka ka nahyinayay in kolkay qofka dhibaato ku dhacdo uu geeri tamaniyo inuu hadduu qofku alla geeri weydiisanayo inuu alla cilmigiisa uu ku xidho oo uu yidhaaho sidii aan soo marray allahuma axyinii ma kanat alxayaatu khayra lii ila akhiri اlxadiid rawaahu التirmidiy وqala xadiiثun xasan xadiiثun xasan buu yihi lakin xadiidku waa xadiid صaxiixa صaxaxahu alalbaniyu fi صaxiix اljamiع الصغيr wbsr bdm اlbaءi wbsin اlmuhmla bishri ma aha waxaa isku laga yaabaa inay isku dhehgalaan bishri iyo busri waana se busri weeyaane bishri maaha w alxadiiث alhamis cashar عن أنس رضي الله عنه قال غاab عnي أنس بن النضر رضي الله عanه wuxuu ka maqnaa adeerkay أنس بن النضر أنس بن malikan khadimu rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وaلي وسلم waxaa la dhihi jiray أنس بن malik بن النضر marka adeerkiis baa isagana أنس بن نضr la dhihi jiro aabihii la dhashay waana ka loogu magac daray isaga ayuu ahaa marka anas ibnu nadrin radia allahu canhu wuxuu ka maqnaa oonu ka qayb gelin can qitaali badrin dagaalkii badri buu ka maqnaa markaasuu kolkuu arkay qur-aanka kusoo degay iyo ajriga ay muteen dadkii badri dagaalkeedii ka qayb galay yuu aada iyo aada u murugooday oo inuu ka qayb geli lahaa uu jeclaystay markaasuu niyooday oo uu nadar iyo ballan ku qaaday dagaal dambe oo nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu galay haddii uu ka qayb galo inuu si geesinima u dagaalamo markaasu wuxuu yidhi fa qaala markaasu wuxuuhi yaa rasuula allah qibtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiin waxaan ka maqnaaday dagaalkii ugu horreeyey eed gaalada aada la dagaalantay lain illaahu ashhadanii hadduu alla i joojiyo qitaala almushrikiin gaalo la dagaalankeed aan ka qayb galo layarayana allahu alla waa arki doonaa mise layuriyana allahu alla waa tusin doonaa dadka ma asnacu waxaan sameeyo yani ballan weyn buu qaadaya aan la tilmaami karayn wax la koobi karo ma noqon doonto saanu dagaalamo falamaa kaana yawmu uxudin markuu yimid dagaalkii uxud inkashafa almuslimuun muslimiintii baa jabay inkashafuu yani inhazamuu waa jabeen kolkii hore muslimiintu iyagaa gaaladii jabiyey laakiin nimankii geedanka ahaa ee nebigu sala allahu alayh wali wasalam dhabarka inay ka ilaaliyaan dhabar jabin in lagu sameeyey uu meesha u dhigay markay meeshii soo banneeyeen ee fardihii gaaladu ay dhabarka kaga yimaadeen ee arrintii ka luntay markaasay marka muslimiintii jabeen oo qaarkood ay baqihii madiinaba ku soo galeen fa qaala markaasu wuxuu yidhi allahuma actadiru ilayka mima sanaca haaulaa yani asxaabahu allow waan ka cudur daaranayaa nimankaas cararayow waxa ay sameeyeen wa abra-u ilayka waxaanan kaaga beri ahay mima sanaca haaulaa kuwanu waxa ay sameeyeen yani gaaladii buu ka wadaaye kuwaana beri baan ka yani lmushrikiin allow nimankan kada gaalada ka carara ee naftooda la baxsanaya rasuulka sala allau alay slam meel cidlaha uga tegay waxa ay sameeyaan allow anu kuma jira ha ii qabanin waan ka cudur daaranayna marka walaalihii wixii xumaa ay sameeyeen ma aanu ka beri noqonin oo iyagii ma aanu goynin eh waa u cudur daaray kuwii kalese waa ka beri noqday marka uma taqadama horuu u socday xaggii gaaladii buu u socday fastaqbalahu waxaa ka hor yimid sacdu bnu mucaad sacd bnu mucaad baa ka hor yimid radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yidhi ya sacd bna mucaad aljannaةu warabi اlkacba inii ajidu riixahaa min duuni uxud jannada jannadaa waxaan ku dhaartay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay riwaayana waxay dhahaysaa rabbi nadri aabbihi yani rabbigiisa yani kollayba waa alluu ku dhaaranaya allaan ku dhaartay jannada inii ajidu riixahaa carafteedaan ka helayaa min duuni uxud uxud sukadiisa isagoo nool bay jannadii usoo carfaysay taasuna waa karaama min karaamaatihi radia allahu canhu <clears throat> jannada carafteedii baa iiga soo kankamaysa uxud sokadiisa qaala sacdun sacdi baa wuxuu yidhi fama istaطactu yaa rasuul allahi maa sanac siduu yeelay oo kale inaan yeelo ma aanan karin qaala anasun radia allahu canhu marka wuu buu dhex galay wuu dagaalamay markaasaa la dilay fawajadnaa bihi waxaan ka helay bidcan wa hamaaniina dhowr iyo siddeetan darbatan bisayfi dhufasho seef lagu dhuftay iyo aw طacnatan birumxin ama tumaato wara lagu tumaateey ah aw ramyatan bisahmin ama ganid e, e, fallaar lagu soo garay ah yani muxua ah nabaro anwaacda silaaxa ee kala gedisan loogu nabareeyey oo si ay u kala gedisan oo tiradooda isku gaarayaan dhowr iyo siddeetan ayaan ka helay qof marka jidhkiisa oo dhowr iyo sideetan muxuu ahaa tumaatadood iyo seef lagu dhuftay iyo ay ku yaalaan inuu jirkiisu aada u googo-ay oo cadowgu aada u dhex galay baa marka laga garanaya wawajadnaahu qad qutila waxaan helay in la dilay oo wamahala bihi almushrikuuna gaaladii ay jir dileen oo googooyeen famaa caraf kolkii marka eh, ciil bay aada u qabeen oo dagaalkii badri jabkii ku gaadhay iyo raggeedii laga laayeybiiyobay aada ciil ugu qabeenoo marka muslimiintii shuhadadaa ridwaanullahi calayhim waay jirdileen oo meydkoodii bay dooxdooxeen oo xubnaha googooyeen sanka iyo afka iyo googooyeen iyo dhagih iyo marka isagoo saa u galeen baan helay famaa carafahu axadun qofna ma aanu garanin ilaa ukhtuhu walaashii keliya unbaa garatay maxayna iyaduna ku garatay meel u fayoobaydoo lagu garta ma ayna ahayne bibanaanihi farihiisa ku garatay banaan waxaa la yidhaha faraha xubnahooda la yidhaahaa anaamilna waa la yidhaha marka calaamo uu faraha ku lahay u taqaanay ayay ku garatay qaala anasu radia allahu canhu kunnaa naraa waxaan u arki jiray mise wuxuu yidhi kunnaa nadunnu waxaan u malayn jiray ana hadihi alaayata nazalat fiihi wa fii ashbaahihi inay kusoo degto isaga iyo dadkii lamid ahay sida geesinimada u dagaalamay inay kusoo degto aan u arki jiray aayadduna waxay tahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadiru wamaa badaluu tabdiila ila akhiraati mu'miniinta waxaa ka mida niman rumeeyey oo ka dhabeeyey wixii alla ay ugu ballan qaadeen ee mxuaha ninkanu ugu ballan qaaday ee usaga kuba dhawaaqay oo kale ah kii aamusayna marka iimaankiisaas baa ballanqaad alle u ballanqaadaya wuxuu alla uu faray inuu fulinayaa sadaquu ka dhabeeyey maa caahadu llaha calayhi waxay alla ugu ballanqaadeen fa minhum man qadaa naxbahu waxaa ka mida kuwaas qaar gutay oo oofsaday muxuu ahayey ajashoodii oofsaday oo markaa yani ku dhintay wa minhum man yantaciru qaar sugayana waa kamid mid yihiin ilaa akhirihaa xadiidkan waxaa muttafaq calayhi wuxuuna ku iman doonaa alifu tulumiya wa sabcata cashar qowluhu layuriyana allahu wa bidami اlyaa-i wa kasri yuri ay layudhirana allahu alla waa muujin doonaa dalika linnaas arrintaas dadku alla u muujin doonaa waruwiya bifatxihaa bifatxihima la allah isagoo la waa la wariyey wa macnaahu daahir alla waa arki doonaa yani marka alle subxaana watacaala ilan wixii dhao dhanba waa arkaya allun baa arki doona mise allun baa muujin doona waa marka ibhaam weeyaano waxyaalaha wax loo ibhaamiyana waxa weeye ka ah in tacdiim wasu wax aan laga salgaari karin oon la koobi karin inuu yahay wallahu aclam aلsaadisu cashar can abi mascuudi cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaal lamaa nasalat aayatu sadaqa markay soo degtay aayaddii sadaqada sadaqada dadka ku gaabaabinaysay ee ajrigeeda sheegaysay kunnaa nuxaamilu calaa duhuurinaa dhabarkayagaan ku xamaalan jiray intaan suuqa tagno oon dadka alaabta iyo iibsadee qaadanaya iyo u qaadno ayaan ujraha sidaa kaga qaadan jiray si aanu wax aan sadaqaysanno aan kasbanno fajaءa rajulu nin baa yimid fatasadaqa bishayin kaiirin xoolo fara badan buu sadaqaystay ninkaasuna cabdiraxmaan ibni cawf ayuu ahaa baa layidhi faqaaluu markaase gaaladii munaafiqiintii baa waxay yidhaaheen muraa'in halagu sheegsheeguu leeyaha laga arko wa jaaءa rajulu aakharu nin kalena waa yimid waa ninkii aan soo maray abu khaysama ahaa radia allahu canhu fatasadaqa bisaacin suus buu sadaqaystay suus timira faqaaluu markaasay waxay yidhaaheen in allaha laganiyun can saaci haada alla waa ka deeqtooyaya kankada suuskiisa alle muxuu kankada intan muxuu ku falayaa war wuxuu la imaanaya kan saasay yidhaaheen fanasalad markaasay soo degtay kolkii munaafiqiinta alla uu suuratulbaraa'a oo ibnu cabaas ku manaafiq ku magacaabi jiray almuqashqisha iyo alfaadixa iyo ee ceebaysay ee fadeexadaysay munaafiqiinta markay soo degtay yaa alle wuxuu yidhi isaga oo ceebahoodii kashifaya alladiina yalmizuuna almutawiciin waa kuwa dura oo muxuu ahaa tacaniya kuwa mutatawiciinta ahee tabarucaya oo min almu'miniin fi sadaqaat sadaqada ku tacaniya kuwa maalka badan bixiya ee dar alla u bixinaya mutasadiqiinta kuwa tacaniya muraa-i ku sheega weeyaan wاladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwaan xooggooda mooyaane wax kale heli karinna kuwa tacniya weeyaan ee intay dhabarkooda ku xamaashaan waxay helaan kolkaas sadaqaysta kuwaasuu marka labadaaba waxay ka sheegeen ba sida uga da famutafaqun caleyh wahada lafd الbukhaariy wanuxaamilu bdami الnuuni wa bilxaa'i اlmuhmala ee yaxmilu axaduna calىa dahrihi biاlأjra wayatasadaqu biha dhabarku ugu deldelayo ujro dadku baynakum muxaraman falaa tadaalamu war addoommahaygiyo waanu naftayda waa ka manciyey dulmiga waa ka manciyey oo idin dulmiy mahaye idinkana xaram baan ka dhigay dhexdiina inaa isdulmidaane ha isdulmiya ha isdulmiyina yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuhu fastahduunii ahdikum addoommahaygiio dhammaantiin waa luugsantihiin ilaa qofkaan hanuuniya mooyaane hanuunin i weydiista waan idin hanuuninayaae yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man acamtuhu fastacimuni ucimkum addoommahaygo dhammaantiin waa gaajaysantihiin qofkaan quudiyoon cunto siiya mooyaane ee cunto i weydiisa anigaa idin siinaya ah yaa cibaadii kullukum caarin dhammaantiin waa qaawantihiin ilaa man kasawtuhu fastaksuunii aksukum ilaa qofkan anigu aan hu siiyo mooyaane ee weydiista waan idin huwinaya waa idin siinayaae yaa cibaadii marka taas macnaheedu waxa weeyaan addoommaha inayna wax awooda aanu lahayn wuxuu alla siiya mooyaana qof wax tarasan kari lahaayo aanu ku jirin <coughs> yaa cibaadii inakum tukhti'uuna bileyli waannahaar idinku waad gaftaan habeen iyo maalinba waad gaftaan oo dembi baa idinka dhaca wa ana akfir dunuuba jamiica aniguna dembiyaalka oo dhan waan dhaafaa faاstakfiruunii ee dembi dhaafi weydiista akfir lakum waan idin dembi dhaafayaaye yaa cibaadii addoommahaygiyow inakum lan tabluguu durii fataduruunii idinku ma gaari kartaan dhibkayga oo aada kolkaa wax yeeshaan marka yani sidaasna macnaheedu maaha inay suroobi karayso in alla wax la yeela laakiin addoommuhu ay ka tabaryar yihiin ma ahe alle subxaanahu wa tacaala wax wax yeeli karaaba ma jiro leanna alla wixii ka soo hadhay dhan waa addoommihiisi marka addoommihii haddii ayna wax yeeli karaynin yaa kaloo wax yeeli karaya walan tabluguu nafcii waxtarkaygana ma gaari kartaan oo fatanfacuni aada waxay tartaan yani ilan waxaan u baahanayba ma jiro yaa cibaadii addoommahaygiyow low anna awalakum waaaakhirakum haddii qofkii idinku horreeyay iyo qofka idinku dambeeya wa insakum wa jinnakum iyo insigiinna iyo jinnigiinuba kaanuu ay ahaan lahaayeen calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum qofka keliyaha idinku taqwo badan ninka keliyaha idinku taqwo badan idinku calibsi badan oo keliya ay ku wada sugnaan lahaayeen oo sida ii wada caabudi lahaayeen <clears throat> maa zaada dalika fii mulkii shay-a waxba arrintaasu kuma ayna kordhiseen aniga mulkigay iyo awoodayda iyo boqortinimadii ilaahnimadayda dhammaan haddaad qofka idinku cabsi badan sidiisa ay caabudaan yaa cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum kanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum haddii ay kiini idinku horreeya iyo kiini idinku dambeeya iyo insigiina iyo jinnigiinuba aad ku sugnaan lahaydeenoo lahaan lahaydeen qofka keliyaha idinku faasiqsana idinku macsiilowsan qalbigiisa aada lahaan lahaydeen sidiisa oo kale aad ii wada caasii lahaydeen ibliis oo kale aad wada ahaan lahaydeen maa naqasa dalika min mulki shay-an waxba ma ayna ka rideen ma ayna ka dhinteen arrintaasu mulkiga iyo iyo awoodayda iyo boqortinimadayda yaa cibaadii low anna awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum qaamuu fii saciidin waaxid hadday kii idinku horreeyey iyo kii idinku dambeeyay iyo insigiin iyo jinnigiinaba aada istaagi lahaydeen meel bannaan oo keliya gegig keliya isugu imaan lahaydeen fasa'aluunii ay weydiisan ay baryi lahaayeenoo qofba wuxuu rabo i weydiisan lahaa fa actaytu kula insaanin mas'alatah aan qof walbaba siiyo wixii uu iweydiistay maa naqasa dalika mima cindii ma aanu ka yareeyeen arrinkaasu waxa aniga agtayda haya khasaa'intayda iyo muxuu ahaayey hodantinimadayda ilaa kamaa yanqusu lmikhyad mikhyadkuna irbadda weeyaan ilaa sida irbadu uga yarayso uga rida mooyaane idaa udkhila albaxra haddii bad la geliyo irbad bad la geliyey baddaa waxay kala dhacdo oo kale mooyaane waxba mayna kala dhacdin dee irbadna bad la geliyo waxba kalama dhacayso yani waxba kama yaraynayo weeyaan yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum iyadu waa un camalladiinii camaladiina weeye arrintan tada aan idinku eh, mxuaha idinku eh, idinkula xisaabtamayaayo ah, uxsiyahaa lakum waa idin haynaya oo idin koobaya uma uwafiikum iyaha waan idin oofinayaa faman wajada khayran qofkii wax khayra helaayo falyaxmad illaaha allah ku xamdiyo allihii waafajiyey ha ku xamdiyo waman wajada hayra dalik sidaa waxaan hayn qofkii helana walaa yaluumana ilaa nafsahu naftiisa mooyaane qof kale yaanu canaanan isagaas uu yeelay qaala saciid saciid ibn cabdilcaziiz baa wuxuu yidhi kaana abu idriisa radia allahu canhu abu idriis alkhawlaani baa wuxuu ahaa idaa xadatha bi hada xadiidkan kada markuu ku warinayo jafaa calaa rukbatayhi jilbihiisuu ku jilbiibsan jiray oo soo fadhiisan jiray jilbihii ayuu ku fadhiisan jiray aada buu ugu ihtimaami jiray yani rawaahu muslim wa rawaynaa can اlimaami axmed bni xambali radia allahu canhu qaala laysa liahli الshami xadiiثu ashrafu min hada اlxadiid ahlu shaam xadiidkan kada xadiid ka sharaf badan ma ayna warinin ahlu shaamna wuxuu uleeyahay xadiidkan kada ruwaadiisa oo dhan ba kulligooda wada ahlu sham xataa abu der min annawowi ilaa abi der dhammaantood waa wada waa wada shaamiyiin bab اlxasi calى اlازdiyaadi min alkhayr fi aakhir اlcumr gubaabada laisku gubaabiyey in khayrka la ziyaadsado kolkii aakhir cumri la joogo ilan kama dambaystii weeyaan inuu camalka badsado qaala allahu tacaala awalam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakara wajaaءakum الnadiir oo miyaanaan idin cumri siinin muddo uu ku waana qaato qofkii waana qaadanayaayu wajaaءakum uuna idiin imaninna annadiiru kii digay ku idin diga oo geeridii idinka digayana soo idinma imaanin qaala bnu cabaasin radia allahu canhuma walmuxaqiquun macnaahu aayadan macnaheedu waxa weeyaan awalam nucamirkum sitiina sana maa yatadakaru fiihi man tadakarada marka kale leeyahay waxaan ka wadaa buu leeyahay lixdan sannadood sow lixdan sannadood ma anaan idin cumri siinin maxaad u waana qaadan weydeenoo u tooba keeni weydeenoo wa yu-ayiduhu waxaana arrinka taageeraya ibnu cabaas iyo muxaqiqiintu ay ku fasireen alxadiidu aladii sanadkuruhu in shaa allahu tacaala xadiidka aan sheegi doono wa qiila macnaahu ثamaaniyata cashara sana sideed iyo toban sannadood weeyana waa la yidhi wa qiila arbaciina sana qalahu alxasan alxasan albasri waa sidaa yidhi waalkalbiy moxamed ibni saa'ib alkalbi wa masruuq ibn اlajdac ayaa sidaas iyago ku fasiray wanuqila can ibni cabaasin radia allahu canhuma aydan ibni cabaasin arrintaa waa laga soo guuriyey laakiin kama sugna oo sidaasuu nuqila u leeyahay majhuul uga dhigaya wanaqaluu waxayna soo guuriyeen oo sheegeen ana ahla almadiina kaanuu idaa balaga axaduhum arbaciina sana tafaraqa lilcibaada ahlumadiina kolkuu ninku uu gaadho afartan sano uu gaadho buu cibaadada u jiray inta ka horraysase waxa muxuahaye cibaado iyo waxyaalo kaleba waa la imcimaan jiray kolse hadduu afartan gaadho khalaas cibaadada ugu jiray waqiila huwa albuluuq waa muddada qaangaadhkana waa la yidhi marka marka <clears throat> intaas wax wal mid walbaba mid kastay noqotaba waxa un weeyaan alla subxaanahu wa tacaala inuu u sheegayo dadka oo canaananayo qofkii intuu alla cumri siiyo waana qaadan waayo oo muxuu ahaye digniintaas qaadan waaya yuu cudurka ka zuulinaya marka cudurdaar ma lihid buu leeyahay wa qowluhu tacaala وجاءكم النذير qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma waljumhuur huwa nabiyu sala alla alay slam digahaas la sheegayaayo waa nebiga waa la yidhi wa qiila shaybu cirada weeyana waa la yidhi qaalahu cikrima cikrima ibnu cabdillaahi mawla bni cabaas radia allahu canhuma yaa sidaa ku fasiray wabnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna alhilaali wagayruhuma wallahu aclam وأma الأxaadiiثu falأwl can abi hurayrata radi allahu canhu qaal can الnabiy sal ly slm qaal acdar allahu ilaa mri'in ahara ajalahu xataa balaga sitiina sana allahu cudur tiray waa cudurdaar tiray ilaa mri'in qof ahara ajalahu muddadiisa uu ajashiisa dib u dhigay geeri dib uga dhigay xataa balaga sitiina sana ilaa uu ka gaadhay lixdan sannadood rawahu lbukhaari qof uu muddadii geerida alla dib uga dhigay oo lixdan sannadood gaadhay cudurdaar dambe ma leh weeyaan macnihiisu acdara macnaahu waxaa weeye azaala cudrahu qaala alculamaa'u macnaahu lam yatruk lahu cudran idaa amhalahu hadihi اlmudda cudurdaar ugama aanu tegin haddii alla uu korto oo geerida dib uga dhigo muddadantada iyada yuqaalu waxaa la yidhaha acdara arajulu qofku waa cudurdaar muxuu ahay tiray idaa balaga algaayata fi lcuduri cudur daaridda haddii uu qaayo ka gaaro yaa la yidhaahmada marka waxa weeyaan xadiid kalena isaguna wuxuu sheegayaa qofkii toddobaatan sannadood noolaado inaan isaguna cudurdaar uuna lahayn marka haddii qofkii lixdan gaadhayba aanu cudurdaan aanu yeelanayn ninkii toddobaatan isni isaguna waa daran yahay wuxuu leeyahay man cumira fii ummatii sabciina sana faqad acdara allahu ilayhi fi lcumr alla waa cudur ugu cudurdaartay xagga cumriga waxaana wariyey alxaakim ayaa wariyey can sahl bni sacdin saacidi radia allahu canhu canhuma waana xadiis صaxiixa الثاني عن بن cabاasi radي الlahu عanهuma qaala kana cmaru radي الlahu عanhu cmar baa wuxuu ahaan jiray yudkhilunii maca ashyaakhi badrin odayaashii badri dagaalkeeda ka qayb galay ayuu ila soo gelin jiray o ila fadhiisan jiray majliskooda kolkay cumar u imaanayaan majlis gaar abay ah lahaayeenoo dadka kale aanu mxu iyaga gaar loogu xushmayn jiray ibnu cabaas buu marka kusoo dari jiray sidaa ugu soo dari jirayna laba arrimood labadaba way ku jirtaa mid waxaa weeyaan maamuusid uu maamuusayo ibnu cabaas radia allahu canhumaa qaraabadiisii mar rasuuli lahi sal ly slam uu maamuusayo iyo muxuu ahay maamuusid uu maamuusayo iyo istifaado laga faa'iidaysanayo cilmigiisa iyo caqligiisa fakaana bacdahum wajada fii nafsihi waxay u ekaatay arrintu inay qaarkood ka caroodeen oo ka xanaaqeen naftooda iyagoon cadaysanin faqaala ay is yidhaaheen lima yudkilu hada macanaa walanaa abnaaء miثluh muxuu kan yarka noola soo gelinaya wiilal lamidaan anaguba leenahaye faqaala cumaru radi allahu anhu cumar baa wuxuu yidhi inahu min xayu calimtum wiilkanu meeshaad ogtihiin ayuu ka dhashay qoyskaad taqaanaan ee qoyska nebiga sala alla alay wasalam yuu ka dhashay fadacaanii daata yawmin maalin buu ii yeedhay faadkhalnii macahum waa ila soo geliyey famaa ra'aytu ma aanan u arag annahu dacaanii yowmaidin maalintaa inuu iigu yeedhay ilaa liyurihim inuu wax tusiyo mooyaane inuu fahmigayga iyo caqligayga inuu tusiyo inuu rabo mooye wax kale maana u arag saasay ila noqotay qaala markaasuu wuxuu yidhi su-aalkanuu soo dhex dhigay marka markii meeshii la isugu yimid ma taquluuna fi qowli اllahi tacaala ida jaءa nasr اllahi wاlfatx aayaddaa maxaad ka leedihiin fasirideeda faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaaheen umirna naxmad اllaha wanastagfirhu idaa nasarana wafataxa calayna waxaa nala faray inaan alle ku xamdino oo dembi dhaaf aan weydiisanno markuu alla na guuleeyo oo uu maxaan ka qabsanno gaalooyinka gaaladan wax ka qabsanno inaan ka rayno inaan sidaa yeello ana faray daahirkaasa marka iska qabsadeen wasakata bacduhum qaarkoodna waa aamusay falam yaqul shay-an waxba ma aanu dhihin faqaala lii markaasu wuxuu yidhi kadalika taqulu ya bna cabaas masaasaad adna dhahaysaa faqultu laa maya qaala famaa taquul maxaad dhahaysaa qultu huwa ajalu rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam waa ajashii rasuulka alla salى اllahu alayh waalihi wasalam oo aclamahu lahu uu ogeysiiyey oo markaad arrintaa aragto geeridaadii waa dhowaatee ogow la leeyahay oo camalka badso qaala wuxuu alla yidhi idaa jaaءa nasru اllahi wاlfatx markuu guusha alla ay timaado walfatxu iyo maka qabsashadeedu wadalika calaamatu ajalika kaasuna waxaa weeyaan ajashaada calaamadeedii weeyaane fasabix bixamdi rabbika wastakfiruu inahu kana tawaaba tasbiixso maca rabbiga xamdigiisa ku tasbiixso oo dembi dhaafna weydiiso alla waa tooba aqbal badan yahay faqaala cumaru radia allahu canhu markaasuu cumarna wuxuu yidhi maa aclamu minha ila ma taquul sidaa aada leedahay ma wax kale ana ka fahmayaa ma jiro rawahu albukhaariy marka waa istinbaad ibnu cabaas iyo cumar radia allahu canhum labaduba aayadda waxay mxuu ahay ijtihaadkooda ayay ku fasireen wuxuuna noqday ijtihaad oo nas waafaqay oo xadiidka caaisha ee soo socda ayaa isaguna caddaynaya inuu rasuulkuba sala allahu alيyh wali slm sidaa ku fasiray rawahu albukhaari athalith can caaishata radi allahu canha qaalat ma صlىa rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi walihi waslama salaaةa bacda an naزlat عalayhi ida jaءa nasr اllahi wاlfatx weligii salaad ma aanu tukanin markii ay kusoo degtay ida jaءa nasr llahi wاlfatx intii ka dambaysa ilaa yaqulu fiiha wuxuu ku dhahayay subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma اغfir lii saasuu dhahayay subxaanaka nazahnidaada rabbanaa rabbiga iyo wabixamdika iyo xamdigaaga la jirkiisa allahuma اغfir lii allo ii dambi dhaaf mutafaq عalayh وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها كان رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يkثir wuxuu rasuulka alla badin jiray an yquula inuu yidhaaho fي ركوuعi وasujuudihi iyo majaalistiisaba wuxuu ku badin jiray inuu dhaho سubحaanaka اللهma ربنا وبحمdika اللهma اغfir lii yata'awalu qur'aana qur'aanku ku camli falayay yata'awalu macnaheedu waxa weye yacmalu bilqur'aan weeyaan macnaa yata'awalu lqur'aana ay yacmalu maa umira bihi fi lqur'aan wixii qur'aanka lagu faray buu ku camalfalayaa fii qowlihi tacaala fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu wa fii riwaayati limuslim riwaayad saddexaad oo muslim uu wariyeyna waxay ahayd kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yugsiru an yaquula qabla an yamuut intuuna geeriyoonin wax yar ka horowbuu wuxuu badin jiray inuu dhaho subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma fir lii astaqfiruka waatuubu ilayk saasuu badin jiray inuu yidhaaho qaalat caaishatu radia allahu canha qultu waxaan idhi yaa rasuul allah maa haadihi alkalimaatu alatii araaka axdadtahaa taquuluhaa maxay yihiin erayadantada aada soo cusboonaysiisay aada gadaal kala timid inaad dhahdo qaala markaasuu wuxuu yidhi jucilat lii calaamatun fii ummatii waxaa la ii yeelay calaamad ummadayda yaa la ii siiyey idaa ra'aytuhaa markaan arko calaamadaa qultuhaa aan dhaho erayadan aan dhaho idaa jaa'a nasrullaahi waalfatxu kolkuu guusha alle iyo ka qabsashadeedu ay timaado fasabbix bixamdi rabbika wastaqfir marka waan arkay wey macnihii ila akhiri suura wa fii riwaayatin lahu riwaaya kaloo afraad oo muslim uu leeyahay oo waxay ahayd kana rasul lah sal ly slm yughiru min qowli eh, subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayhi qowlkaasuu badin jiray marka labadan riwaaya muslim iyagu eh, waa iswaafaqsan yihiin lakin kuwii hore wax yar ka duwan yihiin marka waa inuu labadaba badin jiray eh, qaalat qultu ya rasuula allah <clears throat> waxaan idhi ya rasuula allah araaka tuksiru min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayhi waxaan ku arkayaa inaad badinayso qowlkaa isaga ah faqaala markaasuu wuxuu yidhi akhbaranii rabbii rabbigaybaa wuxuu ii warramay annii saaraa calaamatan fii ummatii inaan calaamad ummadayda ka arki doono faidaa ra'aytuhaa aghartu min qowli subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh markaan arko in aan waa inaan badiyo arrintaa iyada ah faqad ra'aytuhaa waanaan arkay calaamadii ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fatxukuna waa fatxu maka fasabix bixamdi rabbika wastaqfir marka xadiidkan kada iyo xadiidkii ka horreeyeyba waxay tusinayaan in rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam lagu amray suuraddantada iyadaa lagu amray kolkii aakhir cumrigiisa uu gaadhay calaamadii ajashiisa inay aada usoo dhowaatay oo u arko inuu camalka badiyo الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تاaبع الوحي alla waa u xiriiriyey waxyiga عalى rasuulihi عalى rasuuli الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qabla wafaatihi geeridiisa horteed buu waxyigii aada lagu xidhiidhiyey xataa tuwufiya ilaa laga oofsaday akhara maa kana alwaxyu waxyi siduu ahaa markii ugu badnayd markii hore waxyu inuu xogaa kala daahdaaho aayado yar yar soo degaan waa dhici jirtay laakiin e, birihii ugu dambeeyey buu waxygu joogto uu ugu socday marka taasuna waa tusaale iyaduna e, inuu qofku markaasna camalka uu badiyo kolba haddii cilmigii lagu shubaayey waxyiga ah nebiga sal alla alay slm alla saa ugu badinayo muttafaqu calayh abu muusa alashcari radia allahu canhu ayaa wuxuu dhihi jiray e, kolkuu dacaystay iyo aada iyo aada camalka u badin jiro markii la weydiiyo iyo wuxuu dhihi jiray waxaan u fiirsaday fardaha lagu tartamaan u fiirsadayoo markay ku soo dhowaadaan muxuu ahaa haayadii meeshii mxuaha ku dhammaanaysa orodku ku dhammaanayay ayaa aada loo garaacayo aada loogaga orodsiiyaa marka aniguna muxuu ahay cumrigayga aakhirkiisa baan kusii dhowahay الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رsuل الlه صلى اه عليه وسلم يبعث كل عبد على ما mاaت عليه رwاه مسلم adoon walbaba waxaa lagu soo bixin doonaa wixii uu ku dhintay kolkuu dhintay wixii uu ku dhex jiray ayaa lasoo bixinaya marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan inuu qofku camalka badsado kolkii muddoa muddada ka dambaysa camalka kasii badiyo si uu u dhinto isagoo camal cibaado badan ku dhex jira oo isaga oo cibaadadii ku qoyan tahay loo soo bixiyo waxay jeclaayeen salafkii ullahi calayhim qofku inuu kolkuu dhimanayo uu dhinto isagoo cibaado kolkaa gutay isagoo xaj ka soo noqday isagoo soon furay isagoo salaad soo tukaday wuxuu sidaas isagoo jihaad ka soo noqday rawaahu muslim baabun fii bayaani kahrati turuqi alkhayr eh, muxaa helimada khayrka badnidooda caddaynta la caddeeyo inuu shay keliya huni aanu khayr ahayna khayrku aanu wacdiisu fara badan tahay qaala allahu tacaala wamaa tafcalu min khayrin faina allaha bihi caliim wax alla waxa aad samaysaan ee khayr aba alle subxaanahu watacaala waa ogyahay waana yani idinka abaalmarinayaa wey min khayrin marka taasuna waxaa weeyaan waa tacmiim weeyaan wax alla wixii aad samaysaan oo dhan waqaala tacaala wamaa tafcalu min khayr yaclamhu allah waqaala tacaala faman yacmal mihqaala daraة khayra yarah waqaala tacaalى man yacmal صaalixan falinafsih man camila saalixan falinafsih qofkii wax wanaagsan sameeya naftiisa unbuu u sameeyey aayadahaas oo dhan kolligood marka waxay tusinayaan waxa la wixii qofka uu sameeyey ee khayr dar alla u sameeyaba in uu yahay wax laga abaalmarinayo marka nooc keliya khayrka mayna ku xadidin walaayaatu fi lbaabi kahiira waama alxadiidu fakahiiraة jidا wa hiya غayru munxasira ma koobmi karayso fanadkuru طرفa minha طرف kamida baan sheegi doonaa الأول عن أbي dri جندب بن جuناadة الغفاrي رضي الله عنه qاla qلtu ya رasuul الله waxaan rasuulka allow أy الأعmاali أفضل camalada keeba ugu fadli badan qala الإimaan bالlahi والجiهاad fي sabiilه iimaan alla la rumeeyey iyo jihaad fii sabiilih baa ugu fadli badan qultu uma ayu riqaabi qultu ayu riqaabi afdal addoommada la xoreeyu riqaabta ka wada riqaab waa jamcu raqaba qoorta ayaa raqaba la yidhaaha iyo cunuqba la yidhaahaa laakiin hadda qofkii oo dhan ayaa laga wadaa oo waxaa weeye min iطlaaqi اljuz cala اlkul muxuu ahaye addoommada la xoreeyo keebaa ugu ajri badan xoreyntiisa ugu ajri badan tahay qaala markaasuu yihi anfasuhaa cinda ahliha ka ugu nafiisan ahalkeeda oo ugu jecel yihiin wa akharuhaa hamanan oo ugu qiimo badan qofka ugu xoog badan ee ugu nashaad badan ee ugu kasb badan ee dadku qofka cidka haystayo ay aada ugu dhegan yihiin ee qiimo badan mooyan si kale ayna kusii daynin ka inaad intaad iibsato xorayso ee markaa qof odayahoo gaboobada laga soo dhammaysta iyo ilmo yar iyo waxyaala sidaasoo kale ah inaadan iibsanin aadan waxbaan xoreynayn intaa tidhaaho aadan ka ugu liita aadan raadsanin waxyaalaha marka udxiyadii iyo hadyigii iyo caqiiqadii iyo waxaa la bixinayo ama la sadaqaysanayo iyo xoolaha sakada marka laga bixinayo iyo iyaguna sidaasoo kale weeyaan qultu fain lam afcal haddaanan yeelinna qaala markaasu wuxuu yihi tuciinu saanican aw tasnacu liakhraq akhraqna waa qofkaas sanca aan lahayn qof sancaalow oo wax qabsanaya baad la qabanaysaa oo kaalinaysaa mise qof aan wax qabsan karaynin baad adugu u qabanaysaa labadaas qof inuu wax qabsada raba oo aan sida uu farsamadii garanaynin inaad adigu u qabato qof farsamadii garanayo oo laakiin caawinaad u baahan la qabato qultu yaa rasuul allah ara'ayta in dacuftu can bacdi alcamal iiga waran haddaan camalka qaarkii ka tabar yareeyo aan kari waayo qaala takufu sharaka can innaas sharkaagaa dadka ka ceshanaysaa fa inahaa sadaqat minka calaa nafsik waa sadaqad aada naftaada u sadaqaysata weeyaane haddaadan khayr aadan naftaada usoo jiidaynin waa inaad sharki ka badbaadiso weeyaan marka sadaqad naftaada ku sadaqaysa ku noqonaysaay sharka dadkaaga kala kala joog dadka dhibkaaga dhibaatadii ka ugeysan kaasna marka wax kari waayayaa ma jiro qofkii wax kale oo dhan kari waayaa inuu dhibaatadiisa dadka ka ceshado waa kari karaa haddii alla uu waafajiyo nasal allah alcaafiya wtawfiiq xadiidkuna waa muttafaq calayh wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alif watulhumiya wa tisca wa asaanicu waxaa weeyaan bisaadi اlmuhmala hada huwa almashhuur riwaayada saanic iyo daa'ic labadaasa jirto saasuu marka u saanic waa qofka wax samaysanaya haweenayda hadday farsamaley ay tahayna sanaac baa iyada la yidhaahaa fulana sanaacu lyad muxuu ahaa akhraqna waa isaga waa imaan doonaa wa ruwiya daa'ican bilmuhmala ay daa dayaacin min faqrin aw ciyaalin wanaxwi dalika qof baylah ah oo faqri sababtiisa ama ciyaal badni sababtiisa la baylahay oo taageero u baahan baad taageeraysaa jiro iyo wax sidaas iyo wاlأkraqu اladii laa yutqinu maa yuxaawilu camalahu akhraqna waxaa la yidhaahaa qofka aan kari kare aan e, hagaajinaynin waxa uu rabo inuu qabsado haweeneydana kharqaa baa la yidhaahaa kharqaa qofta aan e, muxuu aha aan farsamo lahayn siday guriga ay u dhisato kolay ku tahay iyo waxba aan aqoonin ayay kharqaa ku magacaabi jireen siduu shaacirkoodii uu yidhi idaa kawkabu lkharqaa'i laaxa bisuxratin سhayl cadaacad غaزlaha fi اlqaraaئb waqaala نujuumu اlbeyti fawqaka munhiju walamaa tuyasir axbula للركائب warka waxaa weeyaan kaasaa la yidhaahaa athaani xadiidka labaad can abi darin radia allahu canhu ayضa ana rasuula اllahi sal ly slm qaal yusbixu waxaa waabariista calaa kuli sulaama min axadikum xubin kasta oo xubniha midkin ka midaba sulama waxaa la yidhaahaa xubintii gaar u taagan ee laf meel kale a ah xubin tuma daleba waa la yidhaahaa xubin baa la yidhaha marka xubnaha bani aadamkuna waxa weeye sida soo socota waa saddex boqol iyo lixdan xubnood buu jirkiisa oo lafood oo qaar dheerdheer iyo qu qaar gaagaaban balebay ka kooban yihiin marka xubin walbaba waxaa ku waaberisanaysa sadaqa maalin kastaba yani waxaa laga rabaa marka xubnihiisa oo dhan inuu sadaqa ka bixiyo oo sidaa uu ku xoreeyo naarta kaga xoreeyo fa kullu tasbiixatin sadaqa marka sadaqadaas ina maal una ay wada ahayn ee wax la wixii khayrahoo dhanuba sadaqo uu yahay ayuu caddaynayaa markaasu wuxuu yidhi ma waxaa weeye subxaana allahi kastaaba waa sadaqad wa kullu taxmiidatin sadaqa alxamdu lilaahi kastaana waa sadaqad wa kullu tahliilatin sadaqa laa ilaaha ila allahu kastaana waa sadaqad wa kullu takbiiratin sadaqa allahu akbar kastaana waa sadaqad wa amrun bilmacruufi sadaqa khayr oo qof la faraana waa sadaqad wa nahyun can ilmunkar sharka oo laga reebaana waxaas waxun iska daal la yidhaahna waa sadaqad wayujzi'u min dalika intaasoo dhanna waxaa ka kaafiya oo kaga filan rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa laba ragcadood oo qofku uu tukada barqadi yaa kaga filan rawaahu muslim <clears throat> marka waxaa laga rabaa qofku anwaac alkhayraad oo kuwa kala gedisan ah in oo korkii laisu geegeeyo aan ka yarayn saddex boqol iyo lixdan aan ka yarayn oo xubin walbaba marka wax ku hagaagayo xubnihiisa inuu maalintii la yimaadaa laga rabaa ama ha ka badiyo laakiin waa inaanu ka yaraynin isku nooc ha ahaadeen ha kala duwanaadeen hal nooc eh, laba nooc iyo eh, kulli anwaacdo dhan ha wada kamilo xadiidkana marka waxaa wariyey muslim ayaa wariyey laba meeloodoo kale ayuuna kusoo noqon doonaayo eh, kun iyo boqol iyo afartan iyo kun iyo afar boqol iyo soddon iyo laba labadaa meelood buu kusoo noqon doonaa insha allah السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم miimta dambe on سلاما layidhah سلامي maaha المفصل waa meesha kala baxa ah الثاني عنه الثالث عنه يعني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم curiضت عalaya أعmaaل أمتي waxaa la ii soo bandhigay camalada ummadayda la ii soo bandhigay xasanuhaa wasayiuhaa keeda fiican iyo keeda xunba waa lay tusay ummaddeeda waxay samayn doonto oo dhan fawajadtu fii maxaasini acmaalihaa waxaan ka helay camaladeeda kuwa kuweeda wanaagsan aladaa yumaatu cani ariiq waxa dadka dhibaayo oo jidka laga fogeeyo laga tuuro dhagax iyo dhalo iyo qodax iyo wax sidaasa ah. wawajadtu fii masaawi'i acmaaliha camaladeeda kuweeda xunxunna waxaan ka helay annukhaacata xaakada oo takunu fi lmasjidi masjidka ku jirto oo laa tudfan aan la aasaynin haddii la aaso marka waa khati'a ma noqonayso oo way waa go-ysa khati'animadeedii xaaka masjidka lagu tufay oo aan la duugin baa kamida marka dembigiin aan arkayna rawahu muslim الرaaبع canhu radي allahu canhu ana naasa qaaluu niman oo fuqaraء mushrikiin ee muslimiin ah ayaa waxay dhahen ya rasuula allah dahaba ahlu اduhuuri bilujuur waa la tageen kuwii maalka badan lahaa ajriyaalkii adduhuur waa jamcu dahrin weeyaan maalka faraha badan weeye isagaa sheegi dooneen say ula tageen yusalluuna kamaa nusalli way tukadaan sidaanu tukanayno wayasuumuuna kamaa nasuum wayna soomaan sidaan u soomayno wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim wayna sadaqaystaan xoolahooda dheeraadka ee baahidooda ka dheeraadka oo taasay marka nala dheer yihiin marka kolka sidaa ay leeyihiinna xasad kama ahe waxay kamid waxaa weeye tanaafus oo marka waxaa weye in laga camal batay khayrkana in lagu tanaafusayo inuu mashruucii hore allabu amray waa kaynu soo maray qaala markaasu wuxuu yidhi awalaysa qad jacala allahu lakum ma tasaddaquuna bihi oo sow ma aha inuu alla